بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله ونكب الله بين آيات الصد إيا الصدح إلى آيات التضباطا إيا اللبا سورة الحجر قال ألا وحكير فخرج كبح منها جنة حقيقة فإنك أذبه رجيم ملعون باته اللعنة اللي رجميين waina calayka dushaadana waxaa ah allacnata lacnad ilaa yowmidiini ilaa maalinta qiyaamo wey ee lisabaal marinay allah wuxuu ku yidhi bax marka shaydaan laba dembi buu galay oo xaasidnimo buu galay oo sharaftiibuu u quuri waayey midda kale wuu amar diiday qiyaas faasidana wuu isticmaalay marka suuratu huud waxay ahayd ee suuratulcraaf fahbid ka daadeg bay ahayd marka culimmadu waxay leeyihiin jannadaasi nbi nabiga lagu abuuray nebi aadam jannatu sawaab ma ahayna jannatu janno dhulka ku taalla ahayd baa la yidhi markay bliisna marka meesha ka bax laleeyihi qolyo waa jannada yidhaheen qolyana waxaa weydhahe jamaacada malaa'igta ka dhex qolyana waxay dhaheen samada ka daadeg meesha jannada uun ka soo qaad in jannada ka bax la alla wuxuu yihi fakhruj ka bax minhaa jannada xaggeeda fa inaka adigu rajiimun marjuumun bilacnati lacnad ku lagu rajmiye baa tahay waina caleyka dushaadana waxaa ah allacnata lacnad ba ah raxmad ka dheerayn ilaa yowmiddiin ilaa maalinta is-abaalmarinta qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow fa andirnii ii kaadiyo isug ilaa yowmin maalin yubcasuuna la soo bixinayo qaala alla wuxuu ku yihi fa innaka adigu min almundariina kuwa la sugi baa tahay ilaa yowmi lwaqti waqtigii yoomkiisa almacluumin la yaqiinay markuu ibliis ogaaday in naartu u markuu alla baryayo wuxuu leeyahay ilaa yoma yubcasuuna inaadan inuuna dhimanin buu rabaa ilaa manta dadka la soo bixinayo markaasaa la yidhi ilaa marka dadku dhimanayaanoo maalinta ugu dambaysa dadku dhimanayaan intaasaa lagu sugaya marka khalqigoo dhani dhimanayaan waad la dhiman baa lagu yidhi in yar baa laga soo gaabiyey qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayu fa andirnii isug ilaa yowmi maalin yubcasuuna la soo bixinayo dadka waasi si uuna u dhimanin buu rabaa qaala wuxuu alle ku yidhi fainaka adigu min almundariina kuwa loo kaadiyaatahay la sugayo ilaa yowmi lwaqti waqtigii yoomkiisa almacluumi la yaqiino waa waqtiga nafkhada la afuufayo qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayo shaydaan bimaa aqwaytanii hallaynta aad i hallaysay sababteeda low zayinanna waan u qurxin lahu bani aadamka ninka dartii aanu ayaan daraaday fil ardi dhulkaan yaan u qurxin waluuqiyannahum waan hallayn ajmaciina dhammaantood ilaa cibaadaka addoommahaaga oo minhum dadka kamida mooyaane addoommihii almukhlasiina la badhax tiray oo cibaadadaada aada u badhax tirtay almukhlisiina iyagu badhax la-aa wuxuu yidhi wuxuu ku dhaartay badaa waxaa laga dhigaa qoli waa dhaar bay dheheen waxaan ku dhaarna saaad ii hadlaysa laakiin sababiyadaa ka fiican hadlayntaad i hadlaysay sababteeda dhulkaanu qurxin ardada waxaa carabta loo yaqaan wax alla wixii hoose oo dhan waxaan qiimo lahayn oo dhan ba ardo loo yaqaan marka filardi dhulkaan u qurxin waxaa weeye xumaanta iyo macsiyada yaan qurxin waxaa kaloo iyaduna soo gelin dhulkaan u qurxinoo waxyaabahan adduunyada ee dhalalteedka ah yaan u aan ku hadlayn wey waa kii layli laxtanikanna haddaad sidan aan laaxtanikanna duriyatahu waan dacayan buudi intaan dacay ku xidhan hogaansan buudi qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow bimaa aqwaytanii hallayntaad i hallaysay sababteeda لأزينن وان أقرح لهم بني آدم في الأرض للك دحليس ولأغينهم وان هلين أجمعين دمانتهم مركا للك أن أقرح واسان شيئنيو وحيابها للك كركيس أوهو هنتذن وحيابها أن أقرح يمعصيدا إلا عبادك أدومها قموي ومنهم بني آدم كمن أبدومها المخلصين اللي برحتني أخلصت لعبادتك أدو برحتني قالوا حولي هذا ما ملكاسي إن addoommadu mukhlisiintu ay fiican yihiin oodan hadlayn karaynin siraadun jid weeye mustaqiimun oo toosan oo calaya ani dushayda waa anigu aan maamul waajid jid toosan oo jannada gala ma aha anigaa maamulka iska leho maamulkaygu waa jidkaa toosan oo lexleex ma adigana waxaad mudataa lagugula mucaamaloon dadka kan waxay mutaan baa lagula mucaamaloon haadaa warkaas maamulka ihi eed adiguna hadlaysan tahay dadkana waan hadlayn aada leedahay iyo dadka mukhlasiinta ah siraadun jid weeye calaya dushayda mustaqiiman oo toosano toos u baxaya ina cibaadii addoommahayga laysa laka uma sugna calayhim dusha suldaanu wax awooda ilaa man mooye itabaca ku raacay oo min alqaawiina kuwa lunsana <clears throat> wuxuu yidhi calayhim suldaanu waynu aragnay dad badanoo shaydaan halleeyo allana wuxuu leeyahay addoommahayga wax awooda uma lihin waa qalbigooda wey waa laga yaabaa daatadooda macsiyo inaad u qurxiso ay kugu raacaan oo way ka tooba keeni doonaan laakiin qalbigooda ma xukuntidoo islaamka kama saari kartid qalbigooda duu doono macsiyaba hala yimaado oo macsiyada aad marmarka qaarkood laakiin qalbigooda ma xukuntido aduu kama saari kartid diinta islaamka wey midda kale qofka mudiica ahoo alla caabuda oo alkhawf rajaal labaduba ku jiraan marnaba shaydaanka ka yeeli maayo hadda salaada oo kale salaada sunnada lagama tago hadaad salaada sunada uu ka tago faradkaad isku qabsanaysaan adiga shaydaanku waa inuu cibaadadaadoo dhani ay leedahay xijaab ay leedahay waay ina cibaadii adoomahayga laysa laka kuuguma sugna calayhim dushooda suldaan wax awoodo qalbigooda ma xukumi kartid daatadooda marmar qaarkoodba aada hadlayside ilaa man mooye itabaca ku raacay oo minalqaawiina kuwa lunsana wayna jahanama jahanama nalomacidahum ballantooda way ajmaciina dhammaantood mawcidka waxaa la yidhaha waqti ama zaman ama makaan mawciduhum ballanta la isugu tegi doonaayo waa jahanamo meesha u dambaysa ay tegi doonaan waa jahanamo wey wn wayna jahanama naarta jahanama yihiin lamawciduhum ballantooda wey waa meesha lagula ballamay ajmaciina dhammaantood waxaa la yidhi salmaan alfarisi yaa nabiga oo aayadan iyo akriyaya yuu arkay wayna mawciduhum ajmaciin markaasuu cadaan wuba qaracmayba markaasee dadka lale wayna macuudin see looga nabadgelbu isaga la tahay nabigu wuxuu u sheegay adigu kuwaa ka mid ma tihin lahaa jahanamo waxaa u sugnaaday sabcatu abwaabin toddoba albaab yacni waa sabcatu dabaqaatin oo mid waliba albaab leeyahay likulli baabin baab alarka kulligu waxaa u sugnaaday minhum bani aadamka xaggooda juz qayb maqsuumun oo loo qaybiye qayb ahaan u helay waxa weeye waa marka jahanamo si guud markii jahanamo leela mar naarahoo dhan bay ku dhici markii naaraha la tiriyana waa dabaqa u sareeya oo ay muwaxidiintu galaan dadka muminiinta laga soo saari doono dabaqa ku xigana waxaa geli yahuud ilan xaqay uga dhow yihiin nasaarada eh. dabaqa ku xigana nasaara ka ku xigana majuus mushrikiinta xaq uga dhow ka hooseeyo haawiyada la yidhaah munaafiqiintaa geli ina almunaafiqiina fi daraki lasfali min annaar lahaa waxaa usugnaaday jahanamu sabcatu abwaabin toddoba baab toddoba albaab waa toddoba dabaqoo mid waliba albaab leeyahay likulli baabin baab walba waxaa usugnaaday oo minhum dadka xaggooda kamida likulli baabin baab waxa usugnaad minhum dadka xaggooda juzun qayb maqsuumin loo qaybiyo loogu talagalay intii isku dembi aba intii isku magacaba meel bay gelayaan ina almuttaqiina markii dadkii xumaa sidaa loo sheegay bar dadkii allahooda ka baqayo muminiinta ahaa bal dhegeyso ina almuttaqiina kuwa allahooda ka baqaaya fii janaatin jannooyin bay ku sugan yihiin iyo cuyuunin laago ilo caanihii iyo malabkii iyo biyihii iyo wax walba yuqaalu lahum waxaa loo dhihi udkhuluhaa gala jannooyinkan gala bisalaamin nabadgelyo ku gala aada aafo oo dhan ka nabad gasheen aaminiina idinkoo aamino wax dambe ood ka baqdaanina jirin nabadgelyo ku gala aada aafo oo dhan ka soo nabad gasheen aaminiina min alkhawfi dib dambe cabsi aada u cabsanaysaan ma jirto yaa lagu dhihi galaa la dhihi taqwada waa kaynu nidhi markii keligeed la sheegana waa imtihaalu awaamir wejibanu nawaahi keligeed markii la sheego hadii daaca lagu darana daacaduna waa khayrka samayntiisii taqwaduna waxbaan iska ilaalinta marka hadda labadiiba meesha way ku jiraan dadka allahood ka baqo allahood caabuda jannadaasaa la geli oo barwaaqada badan wey jannadana dee waxa yaala lagama sheekayn karo acadda allaahu lilmuminiina fi ma laa caynu ra'ad walaa udunu samicad walaa khatar calaa qalbi bashar allah wuxuu leeyahay ina almuttaqiina kuwa rabbigood ka baqay waa dadka masjidka joogaa horgalo ehe garo fii jannaatin jannooyin bay ku sugan yihiin iyo wacuyuunin laago saa u durdurayo caanihii iyo biyihii malkii khamri lagu waalanayn oon madaxa xanuujinayn bisalaamin nabadgelye ku gala min alaafaati aad ka nabadgasheen aaminiina xaale aad aamintihiin min alkhawfi cabsi dib dambe ah wanazacnaa waan siibnay marka jannada lagoolaha hadda la sheegin aadamaadi baa la cabira wanazacnaa waan siibaynaa maa fii suduurihim quluubtooda waxa ku min qilin xiqdi ay isu qabaana ikhwaanan xaale ay walaala yihiin calaa sururin sariiro dushood bay saaran yihiin mutaqaabiliin issoo qaabishan mutaqaabiliinadu waa dhowr siyoodo markay isu yimaadiin qadaadkooda is arkmaayeen isku jeedaan qalbigoodana uu isqaabishan yahay ayadan markii cali bin abi daalib baa niman u yimaadeeno markaasuu dalxa binu cubaydillaahi wiiluu dhalay oo xagga dalxa wuxuu ka soo jeeday xagga mucaawiyu ka soo jeeday adugu dagaalkii baa lagu dilay yowmuljamal baa la dilay dalxa iyo zubayr iyo la dilay markaasuu wiilashaa ilmo zubayr ilmo dalxi iyo soo dhaweyn jiray markaasaa la yidhi aabbahoodna shalay baad laysay iyagiina hadda waad soo dhaweyneysaa baa lagu yidhi alla waxaan ka rajayn buu yidhi inaanu aayaddan nahay aniga dhalxe iyo raggaasu inaanu aayadan soo gallo yaan ilahan ka rajayn bu waana run ilan saxaabadu iskuma laynin qabyaaladna isuma laynin khaliifada xataa iskuma haysanin oo mucaawiya uu u ogolaa cali khilaafada ee waxaa laisku haystay dadkii cusmaan dilay oo dhowr boqol ahaa yaa cali soo raacay markaasay dhiheen dadkaa noo soo gacan geli markaasuu war hadda way farabadan yihiin intaynu xoogeysano aan markaa qabqabano intaaba isku leynay wanazacnaa waan siibaynaa buu alla yidhi maa fii suduurihim qulubtooda waxa ku sugan oo min qillin xiqdi ay isu qabaan ikhwaanan xaalo ay walaala yihiin calaa sururin sariira dushood bay ku sugan yihiin mutaqaabiliin way isqaabilsan yihin waxaa meel meel eh, weyn oo santar ah ama hool ah oo jannadiiyo naarta dhexdooda ah yaa muminiintao dhan la isugu keeni markaasay wax kala sheeganayaano way iscafiyayaanoo wixii ay kala sheegteen iyagoo iscafiyo wax ciqdii ku jirin iyo jannada hore ka gelin laa yamasuhum taaban maayo muminiinta mutaqiinta fiihaa jannada dhexdeeda nasabun wax daal ah wamaa hum iyaguna ma aha bimukhrijiina kuwa laga saarayo minhaa jannada weligood laa yabquuna canhaa xiwala inay ka baxaanba ma jecel maalin ka dambaysa iyo uga sii xiiso badnaanayaan allah subxaana watacala wuxuu le dadkaa mutaqiinta ee jannada galay wax dhibihi daal iyo midna ma jiraan weligoodna laga saari maayo marka meeshaa bal ku baraarugo maxaa jannada lagu gala bidcada iyo shirkiga iska ilaali sheekh kuwaa jannada laguma galo waa lagaga fogaada camalka saalixa ah oo qur-aanka kariimka iyo xadiiska rasuulku inoo keenay kaasaa jannada lagu galaa ku kale weligaa haka raadin laa yamasuhum ehlu jannaha ma taabanayo mutaqiinta ah fiihaa jannada dhexdeeda sabun wax daal ah wamaa hum iyaguna ma ah bimukhrijiina kuwa laga saari minhaa jannada xaggeeda nabi cibaadi qisaa meesha lainooga sheegi nabi u waran nabiyullaahi maxamedu cibaadi addoommahayga annii ana anigu alkafuuruka dhaafo aanahay alraxiimu oo naxariista waana cadaabii cadaabkayguna huwa alcadaabu cadaab wey alaliimu oo waxgubo wey bayna alkhawfi waalrajaa boqolkiiba boqol rajahaagu yuuna noqonin oo jannadaad geli ha oo isku xukumin hana ka quusanin raxmad alle u dhexee weliba intaad fayowdahay xagga khoofka u bado si aadan xumaan ula imanin ilaa qoofku markuu joogo xumaan la iman maysa xumaan gebigeedaba in lagaa helo lama raba laakiin rajuhu khayrka intaad ka samayn karta keliyaad samayn markii markaa naftaadu soo dhawaato xagga rajaha u badaa laleeyahy nabi waran cibaadii addoommahayga anii anigu ana anigu alafuuru ka dhaafa inaan ahay alraiimu naxariista waana cadaabi cadaabkayguna huwa alcadaabu cadaab alaliim aayaddu waxay ahayd baa layidhi saxaabada oo masaajidkii dhex joogta yuu meel daaqada nabigu ka arkay iyagoo qosqoslay markaasuu yidhi warnaad baad dambaysay maxaad la qoslaysaan ha qoslina buuli markuu nabigu ka tegey oo uuna ka fogaanay yuu dibdib usoo siqay baa layidhi markaasuu yihi jibriil baa hadda ii yimid aayaddaa u sheeg dadka igu yidhi marka dadka yaan laga quusin raxmadda wey raxmadda all dadku way ballaadhan tahay nabiga sidaasaa loogu sheegay waana cadaabii huwa alcadaab laliim cadaab waxguba wanabi'hum dadka uga waran can dayfi ibraahim ibraahim martidiisii martidii u timid ee malaa'igta ahayd ee uu loogay ee ka cuni weydey ee uu ka shakiyey wanabi'hum u waran dadka can dayfi ibraahiima ibraahim u waran ibraahim martidiisii uga waran id wakti dakhaluu ay usoo galeen calayhi calaa ibraahim faqaaluu ay yidhaahdeen salaaman yani waa masdere nusallimuka waan ku salaamay salaaman qaala wuxuu yihi innaa anagu minkum xaggiina wajiluuna waa idinka baqaynaa qaaluu waxay laa tawjal ha baqin innaa anagu nubashiruka waxaanu kuugu bishaarayn biqulaamin wiil caliimin oo cilmi badan oo wanaagsan marka baqdintu isu sheegino markay u yimaadeen buu bicijlin xaniidin wasamiinin suuratu daariyaat dibi goolah suuratu huudna dibi solan dibi goolahoo solan buu u keenay markaasuu arkay inayna taabanaynin markaasay cabsidu ku beerantay marka markay taabanayn dadkan wax kale inay yihiin buu arkay id wakti bal ka waran dakhaluu ay galeen calayhi calaa ibraahim u galeen faqaaluu waxay salaaman nusallimuka salaaman waa ku salaanay qaala wuxuu yidhi innaa anagu minkum xaggiina wajiluuna waa ka baqayna waa intayna weli isu sheegina gar waa markii intuu raashinka u keenay ay cuni waay falamaa raa aydiihim la tasiilu ileyhi awjasa minhum khiifa cabsi buu dareemay qaala wuxu laa tawjel horta ha baqin innaa anagu nubashiruka waxaan kuugu bishaaraynaynaa bigulaamin wiil caliimin oo cilmi leh wiilkaas waa isxaaq qaala wuxuu yidhi abashartumuuni miyaad ii bishaaraynaysaan calaa ama sina maca ama sane uu itaabtay alkibaru dadii fabima shaygee baa tubashiruuna igu bishaaraynaysaan qaalu wuxuu basharnaaka waxaanu kuugu bishaar bilxaqi hadal run aanu kuugu bishaaraynayna ee falaa takuna ahaanin min alqaanidiina kuwa quustay marka nabiyullaahi ibraahim ee bishaaradan ma liqi waayen ee wkti wax caadiga ka baxsan way gabadh sagaashan jira iyo nin boqol iyo labiyo toban jir oon weligood isu dhalin yaa layidhi waxbaad dhalaysaan marka taas baciisado la yaabay raxmadii ilahay wuu ku talagashan yahay inuu ilaahay qaadir yahu keeni karo marka wuxuu rabaa sababka uu ilmuhu ugu dhalan inuu wax ka ogaadu rabaa qaaluu waxay yidhi qaala wuxuu yidhi abashartumunima waxaad iigu bishaaraynaysaan calaa ama saniya isagoo itaabtay maca ama saniya u itaabtay alkibaru da'dii fa bima tubashiruuna iigu bishaaraynaysaan qaaluu wuxuu yidhi basharnaaka waxaanu kuugu bishaaran bilxaqi hadal dhab ah ee falaa takuna ahaanin min alqaadidayna kuwa quustay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim waman axadkeebaa yaqnutu ka quusan min raxmatillaah ila daaluuna kuwa lunsan mooye raxmadda alle yaa ka quusan min raxmati rabbihi wey min raxmatillah waa islamay raxmadda rabbigii yaa ka quusan oon daaliga ahayn dalaalka ahayn kuwa baadida ahee aan qiimaha lahayn qaala wuxuu yidhi ibraahim waman axadkeebaa yaqnutu ka quusan min raxmati rabbihi rabbigii raxmadiisa ila daaluuna kuwa lunsan mooyaane qaala wuxuu yihi marka famaa khadbukum war bal xaaladiina ka warrama maxay tahay ayuha lmursaluuna kuwan la soo dirayo markaasuu gartay inay malaagihiin markuu ogaaday khadbiga waxaa la yidhaha luqada carabta amarka cajiibka ahoo halisa ah yaa khadba la yidhaah marka wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi famaa khadbukum shanigiinu waa maxay ayuha lmursaluuna kuwan la soo dirayo ilaa qowmin qowm mujrimiina oo dembiilayaala ilaa aala luudin luud iyo dadkiisa mooyaane innaa anagu lamunajihum luud iyo dadkiisa waa nabadgelinaynaa ajmaciina dhammaantood ilamraatahu gabadhii xaaskiisa ahayd mooyaane qadarnahaa waxaan ku xukunay inahaa iyadu la min alqaabiliina kuwa cadaabka ku hadha inay tahay markii nebiyulaahi luud la yidhi reerka la guur iyo iyadu halkaa iskaga hadhay waana gabadhii berigii hore <coughs> u basaaji jirta yay dab iyo wax u shidi jirto ugu yeedhi jirtay markaa berigaa dee ambiyada nabiyullaahi nuux xaaskiisa mid baa gaal ahayd nabiyullaahi luudna gaal bay ahayd marka ambiyada berigaa inay gaalada guursadaan way u banaanayd inaga lafteenna dadka ehlukitaabka haddii ehlukitaab saxa la helo dee ragga way u banaan tahay gabdhahun baa la siinayn qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi famaa khadbukum ayuha lmursaluun mursaliintiye qaaluu wuxuu yidhi innaa annaga ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qowmi qowm mujrimiina dembiilayaala ah. meelaha qaarkood ilaa qowmi luudin bay ahayd ilaa aala luudin luud aalkiisa mooyaane oo iyaga inaanu halaagna nalooma soo dirin innaa anagu lamunajuuhum waa nabadgelinaynaa ajmaciina dhammaantood luud iyo inta la socota waa gabdhihiisii iyo dhowrkii ruuxee rumaysay ila mraatahu gabadhii xaaskiisa ahayd mooyaane qadarnahaa waxaan ku xukunay inahaa iyadu lamin alqaabiliina kuwa cadaabka ku hadhay inay ka mid tahay falamaa jaaa markay u yimaadeen aala luudin luud reerkiisii almursaluuna qaala wuxuu yidhi inakum idinku qoomu qoom baa tihiin munkaruuna oon la garanayn qaaluu wuxuu bal qoomo munkariina ma nihine ji'naaka waan kuula nimid bimaa shaygii kaanuu ay hayeen yamtaruuna fiihi kuwa shakisan cadaabkii inuu ku dhicay ka shakisnaayeen yaanu kuu keennay waataynaaka waxaan kuula baan kuula nimid wayna anaguna la saadiquna run baan sheegayna nabiyullaahi luud intayna isu sheegin weyo bilmatal waxaa la leeyahay iyagoo socda waa wiilal qurquruxsan yay laba gabdhood gabdhoodu dhalay bay u yimaadeen markaasay yidhahiin yaa jooga reerka oo ninkaasaa jooga e inay gabdhuhu meermeeriyaan bay damceen meerka dad xun baa jooga bay yidhaahdeen way u yimaadeen luud gabadhii baa u baaqday nimankii markaasay soo yaaceen iyagoo bishaaraysanaya suuratu iqtarab iqtarabat isaaca indhahoodii baa la daboolayba indhahoodii baa la daboolay sidaaday usoo dhaqaaqeen baaba indhahooda la daboolay falamaa jaaa markay u yimaadeen aala luudin almursaluuna markay u yimaadeen qaala wuxuu yihi inakum idinku qowma baatin munkaruuna aan la garanayn qaaluu waxay dhiheen bal waana la garano ji'naaka waxaan kuula nimid bimaa shaygii kaanu ahayeen yamtaruuna kuwa shakisa fiihi oo cadaabka ku dhacaya ah cadaabkii aada ku dhacaya oy ka shakiraan baan ula nimid waataynaaka waxaanan kuula nimid bilxaqi wax dhab aan kuula nimid wayna anaguna la saadiquuna run baan sheegaynaa bay lihin ee fa asri guuri biahlika reerkaaga iyo xaaskaaga biqidcin qayb oo mina leyli habeenka ka mid a ah. watabic dabadooda raac xagga dambe marse aan dad u soo noqonin ilan dad baa laga yaabaa magaaladii ay yaqiineen inay dib ugu noqdaan walaa yaltafid yuuna soo milicsanin minkum xaggiina axadun qofna yuna soo milcsanin taana waxaa looga jeedaa socodka dedejiya hareeraha dayne toos u baxaa laleeyahay wamduu taga xaysu makaan tu'maruuna laydin amray marka waxaa laga yaaba meesha la amray meel caamina shaam oo kale inay tahay baa laga yaaba ama meel qarsoodyahoo iyaga un loo sheegay inay tahay baa laga yaaba meeshii liidan amree taga layidhi tagaa yidhaahdeen fa asri guuri bay la guura gale biahlika reerkaaga biqidcin qayb oo min alleyli habeenka ka mid habeen badhkii oo kale watabic raac adbaarahum dabadooda raac oo dabagaloo xagga dambe ka war si aan nina dib ugu soo noqonin walaa yaltafid yuuna soo milicsanin minkum xaggiina axadun axadna meeshan aad ka baxdeen ciqaabta ku dhacayso axadna yuna soo milicsanin yani degdegaa la leeyahay wamduu taga xayu makaan tu'maruuna lidanafri nabiyullaahi maxamed markii duulibaadka lagu jiro colka dabadu ka socon jiray si ka tabarta daran iyo ka ooman iyo uu gacan u siiyo uu daba socon jiray waqadaynaa waxaan u waxyoonnay ilayhi luud daalika alamra amarkaasaan u waxyoonnay oo maxay ah ana daabira haaulaai kuwa cidhibtooda maqduuc waa la goyn waa beri waa la cidhib goyso ma tidhaahda waa la dabargooyey wy waa la dabargooye kuwa saasaa loo waxyoonay waa kii markii layidhi baa la halaagi yuu nabigu wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi iyaga horta haddaan rugni shadiida ku tiirsanahay waxbaan idinka qaban lahaa markaasay markii layidhi waa berigii baa laalaagay alaysa subx biqariin baa le wuu tiigsada subxii ku fogaaday subx miyaanu dhoweyn baa lagu yidhi waqadaynaa waxaan u xukunnay oon u waxyoonnay ileyhi luur daalika alamra amarkaa isaga ah amarkee eh. ana daabira kuwa dabarkooda ama cidhibtooda maqduuc waa la goyn musbixiina waa berigii isagoo nabiyulaahi luud sidaa loo sheegay wajaa ahlulmadiinati magaaladiisa duume ahayd ehelkeedii baa yimid yastabshiruuna iyagoo bishaaraysano alla ayaanka iyaga leh dad baa noo yimid caawa aanu ku madadaalano qaal wuxuu ihi ina haaulaai kuwaasi niman yahow dayfi martidaydii wey falaa tafdaxuuni hay ceebaynina war martidayda hayga qaadanina wataqu llaaha alla ka baqo walaa tuqsuunii hay hoojinina war saasuu ku yidhi war sidaa yeelo dadkan waa martay niman yahay fadaxaynine alaysa minkum rajulun rashiid war nin qumani miyaanu idinku jirin waa kuu wajaa way yimaadeen ahlulmadiinati madiinada dadkeedii mustashiruuna iyagoo bishaaraysanaya alxamdu lilah le ayaanka iyaga leh qaal wuxuu yidhi haulaai kuwaasi waa martidaydii falaa tafdaxuunii hay ceebaynina wataqullaaha alla ka baqa walaa tuqsunii hay hoojinino hayga yaxyixinina qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka mawaanaan kaa nahy can caalamiina can idaafati alcaalamiina dadka inaad marti geliso miyaanaan kaa nahiyi bayidhi ila waad ogtahay martida inaanaan nabadgelinaynin sukaanu iska daa ku nidhi bay dhahan maxaa maxaad maxaa kugu uma garaabin marka qaaluu waxay dhaheen awalam nanhaka mawaanaan kaa nahyin can ilcaalamiina can idaafati alcaalamiina qaala wuxuu yidhi niman yahow haaulaai kuwaasi baraati gabdhahaygi wey in kuntum hadaatiin faaciliina niman wax samaynaya waa kuwan gabdhihii waan idiin wada kuwu dhali ma haweenka de waa gabdhihiis isagaa meesha ila nabi ka ah war gabdhihii laidinku talagelay waa kuwane hadaad wax samaynaysaan gabdhahaasaan idin wada meherina gabdhaha guursada buu ku yidhi oo sidaa yeela qaal wuxuu yidhi haaulaai kuwaasi banaatii gabdhahaygii wey waa haweenkeeni in kuntum faaciliina wuxuun hadaad samaynaysaan dee wa kuwa lacamruka marka aayaddan lacamruka culimadu waxay u badan yihiin nabiyullaahi maxamed baa lagula hadlaya lacamruka baaqi ahaanshahaagan ku dhaartaye innahum qoladaa nabi luud la joogtaay la fii sakratihim waalidoodii bay ku sugan yihiin oo kama waantoomin yacmahuuna way wareersan yihiin hadii sagratiinta lagu tacalujiyo yacmahuununa waa suuragal wey marka nabiyullaahi maxamed baa cumrigiisii baaqi ahanshiisa sharaf ka weyne ma jirto in cumrigiisa uu alla ku dhaarto culimmadu saasay u badan yihiin qolyaa waxay leeyihin waa nabi lood laakiin sidaasaynu ku daynaynaa nabiyullaahi maxamed wey wuxuu alla ku dhaaranaya markii qisadii nabiga loo sheegay ya nabiga uu alla yidhi lacamruka baaqi ahaanshahaagan ku dhaartay iyo cumrigaaga eh innahum qoladaa nabi luud la joogtay la fii sakratihim waalidoodiibay yacmahuna ku jaha wareersan yihiin haddii la khabarun bacda khabarin laga dhigna waa suuragel wey wallahu subxana wataala